بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فدقان وفدق اللبات كتابك أبي إسحاق الإلبيري من مديسي أن كشر حيني شالي وحن كو استاقني بيت أفري طبنادا لميني هنقبل إن شاء الله عز وجل بيت شعين طبنادا يقول الناظم رحمه الله تعالى ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها, بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمل سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فقد عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا لم يفتك العلم خيرا فخيرا منه فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون, في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وقد فقدت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت سحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبتها ولا تختل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما قد علمت وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملائن ويكتب عنك يوما إن كتمتا وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الاقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فقابل بالقبول لنسح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت wain raacaytahu qawla waficla wataajarta alilaaha bihi rabixta wuxuu leeyahay imaam alalberi caleyh raxmat ullah waxaan dul marayna insha allah caza wajal qayb qayb sidii shalay oo kale sidii qofkii matniga gooniyahan u baahan ugu faa'iido walam yashhalka cilmigaas aan soo tilmaanay oo macaanka badan kaama mashquuliye canhu kaama mashquuliyeen walam yushhilka kaama mashquuliyeen canhu cilmigaas qiimaha badan hawan hawa oo mutaacun la dabagalo oo la raaco kaama mashquuliseen hawa oo la dabagala walaa dunyan adduunye oo bisukhrufihaa quruxdeeda iyo wanaaggeeda futinta lagugu imtixaamay walaa alhaka kaama mashquuliyeen canhu cilmiga xaggiisa ani qurawdin beer quruxdeed kaama mashquuliseen walaa khidrun qolqol gabar ku jirta oo biziinatihaa quruxdeeda kalifta aad ka daba dhacday fa quutu ruuxi ruuxda quudkeeda arwaaxu lmacaani macnayaasha ruuxdeeda weeyaan walaysa ma ahaanin quudka bian acimta inaad wax cunto walaa sharibta aad wax cabta weeyaan fawaadibhu cilmiga daa'im oo laasim wakhud qaada biljiddi dadaal fiihi isaga dhexdiina dadaal ku qaada weeyaan fain acaakahu allahu allah hadduu ku siiyana intafacta waad ku intifaacdaa wain uutiita haddii lagu siiyo fiihi cilmiga dhexdiisa awiila baalin awiila baacin baac dheer haddii lagaa siiyo cilmigay oo wa qaala annaasu dadka ay yidhaahdaan innaka adiga qad calimta cilmi ayaad yeelatay oo aad baad u aqoon badisay falaa ta'man ha ka aamin noqonin suaal allaahi alla su-aashiisa oo canhu cilmiga uu kaa weydiiyo bitawbiikhin weliba iyadoo eedayn iyo dhaleecayn ay la jirto calimta cilmi ayaad yeelataye fahal camilta cilmigaas ma ku camalfashay ha ka aamin noqonin weeyaan fa ra'sulcilmi cilmiga madaxdiisa تقوى الله الله لغا بقى حقا رب نما لغا بقى ويان وليس ما أهان علمك بأن يقال إن لغو يرهده لقد رأست مدح يا نقطي علمك النوع إساس ما أهان ويان وأفضل ثوبك مرارة وحوق وناك بذن أضحرته الإحسان سما فلئي وناك إنات سميسه لكن ورك لغو لابيه نرى وحان أرقنا ثوب الإساءة حمان تمرضي قد لبست إنات حرتي إذا ما لم يفيدك هدوس محكوت alcilmu cilmiga khayran wanaag usan kuu biirinin fa khayrun waxaa kuu wanaag badan minhu cilmiga isaga ahoon wanaagga kuu biirinin iyo camalka allow qad jahilta inaad jaahil ka ahaato ayaa kuu khayr badnaan lahayd weeyaan wa in alqaaka hadduu kugu tura fahmuka fahamkaada fii mahaawin meel jar ah hadduu kaa tuura fa shallaytadaada uma laytaka shallaytadaada eh maa fahimta inaadan fahmin ayaa kuu roonaan lahayd satajnii waxaad ka guranaysaa jahlan jaahilnima waxaad ka guranaysaa min imaari alcajzi cajziga iyo wahsiga miraheeda jaahilnimaad ka guranaysaa wa tasquru waad yaraanaysaa filcuyuuni dadka indhahoodana waad ku yaraanaysaa idaa kabirta haddii aad weynaato weeyaan wa tufqadu waa lagu wayni in jahilta haddii aad jaahil noqoto wa anta adigana baaqin adoo jooga ayaad lagu wayni weyaan ood ka zuulaysaa dadki dhexdoodii wa tuujadu waa lagu heli in calimta haddii aad aqoon yeelata waqad fuqidta adoo lagu waayey oo geeriyooday ayaa dadka dhexdoodaad joogaysaa weyaan wa tadkuru waad xusuusan doontaa qawlatii orahdayd iyo hadalkaygaad xasuusan doontaa laka adiga aan kuu idhi bacda xiinin zaman kadib ayaad xasuusan doontaa idaa xaqan dhabnima bihaa iyada yowman maalin camilta haddii aad ugu camal fasho weyaan wain ahmaltaa haddii aad gacanbidxayso wain ahmaltaa haddii aad gacanbidxayso أو نبذت أتورت النصيحة عن قيمها بضنون كسيي أو ملت أذل حتى إلى حطام بربر إيا جاب أدون أو قد جمعت أتكل مسي أذل حتى لصوف دبدا بآيات تعض قنيدا تفرت هذا من ندم من أجل الندم إن شاء الله يتأوجد عليها نصيحة أبضى يعضي وما تغني متى تريسه أن دامت إن شاء الله يتدي إن ندمت هديئة إن شاء الله يسوه وحد شاء الله إذا أبصرت مركز أركته saxbaka asxaabtaadii iyo raggii kulafilka ahaa fii samaa'in cirka ayagoo gaaray qad irtafacuu kaa saramareen calayka dushaada waqad safulta aadna aad hoos u dhacday markaas ayaad hallayta aad hallaynaysaa weyaan waxbana ma taraysa hallaytada marka iyada ah ee faraajichaa naftaada dib u muraajaco dib ugu laabo oo wadac ka tag canka adiga alhaweyna qunyar socodnimada iyo tartiibta aad socota ood cilmiga dhankiisa aad muxuuha socodkaada uu liidan yahay ka tag weeyaan famaa bilbui si muxuu ahaay tartiib ah iyo socodgaabi tudriku mid ku gaara maadan ahaanin maa alabta wixii aad dalabto ood raadinaysa socodgaabi iyo wahsi kuma gaartid weeyaan walaa takhtal ha ku faanin bimaalika maalkaada ha ku faanin walha canhu ka mashquul falaysa almaalu maalna ma ahaanin ilaa maa qad calimta ilaa maa calimta waxaad ogsoontahay weeye maal weeyaan maal waxaad garanaysa weyaan maal wax kale ma ahan walaysa ma ahaanin lijaahilin qof jaahila fi nnaasi dadka gudahooda ama dadka dhexdooda muqnin nin waxtar a ah ma ahaanin qof jaahil waxtar ma lahan weyaan walow mulku lciraaqi ciraaq boqortooyadeeda lahu isaga taataha iskugu toosta oo gacanta u gashaeh qofka hadduuba jaahil yahay waxaa weyaan dadka waxtar uma lahan weyaan sayantiqu waxaa kaa hadlo oo kaa warrama cilmuka cilmigaada ayaa canka adi xaggaada kaa hadlo weeyaan fii malaa'in goobta laiskugu yimaado iyo golaha weeyaan wayuktabu waa lagaa qori canka ay calayka dushaada ayaa la qori in katamta haddii aad qarisa yowman maalin aad cilmiga qarisana waa laguu qori oo dembiga asaga uu kuu qoran yahay weeyaan wamaa yugniika kuma tara oo wax kuma tara tashiidu almabaani dhismo in la dheereeyo idaa biljahli jaahilnimo haddii aad nafsaka naftaada qad hadamta ku dumisa waxba kuma tara weeyaan guryo dhis wax kuma tarta weyaan jacalta waad ka yeeshay almaala maalka ayaa waxaad ka dhigtay fowqa alcilmi cilmigaad ka saramarisay jahlan liajli jahlin jaahilnimo awgeed aad ugu saramarisay weyaan lacamruka baan ku dhaartaye fi lqadiyati arinta maa cadalta caadilnimo kama aad samaynin dhaarashadaas oo qofka cumrigiisu ku dhaarana arrin jirta ma ahan weyaan sharcan wax bannaana ma ahan koleyba waxaa laga yaabaa inuu sheekha carab kaga dhacay أمبا أي رجع محوان النساخ ده أيلا أما تجاوز وسكجر ويا وبينهما علمك هي مالك وحوده حيا بنص الوحي وحي عدين تيسا بون فرقي هي كرفوجاش عوده حيسه وأدب يكل دوينه وين ستعلمه فرقي كأسرع وحد وجان ده بون إذا قرأتها دي آخر سطاها سورة طاها دي آخر سا ياد جرندن تاويا لا الرفع الغري قف كتاجر كدو قرو لواء مال مال calankiis hadduu kor u qaado laanta adna liwaa cilmika cilmigaada calankiisa ayaad qad rafacta kor u qaaday weeyaan wain jalasa hadduu fadhiista alhaniyu qofka taajirka ah cala alxashaaya waxyaabaha jiljilacsan barkimaha iyo kuraasta iyo firaashyada hadduu ku fadhiista suufka iyo waxyaabaha jilacsan laga buuxiyey wain jalasa alhaniyu qofka haniga hadduu ku fadhiista cala alxashaaya waxyaabaha jiljilacsan laanta adigana cala alkawaakibi xidigaha ayaad qad jalasta fadhiisatay weeyaan qiimahaas ayaad joogtaa وإن جلس وإن ركب هدوفر الجيادة فردها محوة وناكسا ومسومات لعلاميي وعلى لا هدو كفر يستأطفول لأنت أدقنا مناهج التقوى تقوى ذا اللي محوها جدد كذا آيات ركبتها فوشويا ومهما قر الله قرتي افتض وجب صدى أبكار الغواني قبلها قرح دبدا بكرة ذا مر الله جب صدى فكم بدنا أي bikrin bikaaro oo min alxikami xikmada ah iftadadta adna aad jabsatay badanaa weeyaan walaysa ma ahaanin yaduruka mid wax kaa dhiba alikhtaaru gacanyari iyo muxuu ahaa maal la'aan shay-an waxba kaama dhibto idaa maa idaa maa idaa waqti maa anta adiga rabbaka rabbigaa qad carafta aad muxuu ahay garata weeyaan gacanyari waxba kaama tarta weeyaan waxbana kaama dhibto famaadaa maxaabaa cindahu alla agtiisa laka kuu sugnaaday adiga min jamiilin wanaag idaa wakhti bifinaa'i aacatihi aacadiisa bannaankeeda amaba agagaarkeeda anakhta aad ritigaada ku tuqsato ama ritigaada aad fariisiisato aad fariisiiso waxaa weeyaan adigayaa kaa wanaag badan oo ilah agtii wax ku yeela weynin badana faqaabil waxaad kala hor tagtaa bilqabuuli yeelitaan linusxi qowlii qowlkaygii orahdayda dhihitaankaan dhahay kala hortag aqbalitaanka la hortag weeyaan fain acradta haddii aad ka jeesata canhu nusxigaas iyo naseexada haddii aad ka jeesata faqad khasirta waad khasaartay weeyaan wain raacaytahu haddii aad nusxigaas ilaaliso ood muxuu ahay weelayso qowlan orah iyo iyo wa ficlan ficilba oo wataajarta aad kula tijaaraysato alilaaha alla weyne bihi naseexadaas iyo baqitaankaas iyo khayrkaas iyo cilmigaas rabixta ribxi oo dhan ayaa muxuu ahay kuu gacan galay weeyaan beydka شhan iyo tobnaad wuxuu leeyahay imaamka calayh raxmat ullah walam yashhalka kaama mashquuliyeen canhu cilmiga kaama mashquuliyeen hawan hawo oo muطaacun la aطeeca kaama mashquuliyeen walaa dunyan adduunye oo bisukhrufihaa quruxdeeda futinta lagugu jarribay oo lagugu imtixaamayna kama mashquuliyeen cilmiga dalabkiisa saas ayuu leeyahay waxaan soo marnay falow qad duqta min xalwaahu طacman la aaharta atacalluma waijtahadta haddii cilmiga aad muxuu ahay dooran lahayd dhadhankiisa aad dhadhaman lahayd waxaa weeyaan barasho iyo tacliin ayaad dooran lahayd weeyaan kadibna wuxuu ku xijiyey kama mashquuliyeen cilmiga dalabkiisa haw la raaco waxaa laga yaaba qofka inuu fariisto ood u fariisto eh, t v aad fiirsada ama sheeko uu meel maqaaxad ka sheekeeyo inuu muddo badan u fariista laga yaaba waa hawa waa hawa muaac marka hawada ayada ah kaama mashquuliseen cilmiga isaga ah adduun quruxdiisana kaama mashquuliseen oo lagugu imtixaamay saas ayuu leeyahy caleyh raxmat ullah adduunkan inama alxayaatu dunya lacibun walahwun waziinatun watafaakhurun baynakum watakaahurun fi alamwaali walawlaad adduunka isaga ah kaama mashquuliyeen ayuu leeyahay calayhi raxmatullah sheekha kaama mashquuliyeen cilmi alabka ayuu leeyahay walaa alhaaka kaama shuqliyeen oo kaama mashquuliyeen canhu cilmiga xaggiisa aniqu rawdin beer quruxdeed الأناقة وحق رحسن أي لي هذا قفك مركو شار قرحسن هرتا هذا الشاب لابس ثوبا أنيق أي لي هذا وحق رحسن مركا ولم يشغلك ولم ولا ألهاك كما مشغولين عنه علمك الحقي سأنيق روض بير قروح ديت وليبا روضضان بيرت عادي ما هاني وحيابه أبحا إيه قريها أكتر لغو تلاشا إيو حيابه جديدك وحيابه لغو تلاشا وحيابها سأيا لي هذا يا ميلها محوها باقية أو لو دلحيستك دماشاتك waxyaabaha lagu talaalo ayaa la yidhahdaa rawdka fii qaalib alaxwaal walaa allaaka kaama mashquuleen canhu cilmiga xaggiisa aniiqo rawdin beer quruxdeed walaa khidrin gabar oo gandoob amaba ku jirta waxaa weeyaan qolqol oo biziinatihaa quruxdeeda kalifta aad ka daba dhacday ood ku waalatay kaama mashquuliseen weeyaan dad badan ayaa laga yaabaa inay aad iyo aad gabadha daba socod iyo facebook iyo shaating iyo waxyaabahaas ay wax badan ka mashquuliyaan bal adi isweydii qofkaa isweydii aalib cilmiga ah facebooka iyo adawaadkan oo bulshada ay ku xiriirto misea sac kaa qaataa qur-aankana miiquu kaa qaataa qur-aanka oo weliba walaqad yasarna alqur'aan lidikri fahal min mudakir miiquu kaa qaataa facebookana miiquu kaa qaataa qur-aanka xagga iska dhig cilmigii dalabalcilmigii miiquu kaa qaataa taasaa runtii wax isweydiis mudan ah sida dhabta ah marka بيرهاس اي دمركاس اي وخيلهاس كما مشغولين ايو علي رحمه الله لذلك الائمه رحمهم الله رحمه واسعه آه، وحي اهنجرين بيرتودا دبت وحي اهنجرت علمي علمي قاس يا بير اي خضره اي محو روض اي انيق وها لذلك ان بدن اي كمده كتبها اي قران وحي كو مغعابان بالروض رياض الصالحين رياض الصالحين روضه الطالبين bustaan alcaarifiin intaba imaam nawowiga iskale intuu beer iyo wax quruxsan iyo ku mashquuli lahaa cilmigaas ayuu muxuu ahaa beer iyo qurux u ah kadalika alrawd almurbic bahuuti isna saasoo kale weeyaan saasoo kale weeyaan alriyaad alnadra alimaam asacdi oo hadda muxuu ahaa sheekh eh, alcuthaymiin sheekhiisi ahaa wahaakada iyaga beerahooda cilmigaas iyo kutubahaas ay ahaan jiray dhankaas ayay ku mashquuli jireen sida awgeed waxaa weeyaan qofka aalib cilmiga ah inay beertiisa dhabta noqoto cilmiga ood ku mashquula ayuu marka sheekha ku boorinaya caleyh raxmat ullah kadalika dhanka marka ay noqoto guurka iyo muxuu ahaa gabdhaha qurquruxsan iyo hawlahana waad garanaysaan rag badan oo aimada ahaa waxaa la yidhaha a'imat alcuzaab ama alculamaa alcuzaab rag badan oo doobab ahaa oo weligood aanan guursan culamaa jiri jiray inkastoo hadyiga nabiga ay khilaafsan tahay sida dhabta ah oo nabigana sala allahu aleh waali waslem cabdullahi bin camar وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أجري لكن رقم ميزان بإفسارين مدك لو حويا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج قفك أود لها باء استطاع قفك هايو هنا باء ذهلين باء لغي أبا قاركود باء جسمي إنا إلهنا لغي أبا قارنا إنا إبا محوها هاي دنك كلا أو دقاري أين هينين قارنا مدك حتى أود وقت إنا إنا هينين هيا لغي أبا لذلك الإمام النووي الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله إيه رقبضا أي وحيان جنان العلماء والعزاب أنهم قرسانين لكن لما هاي ولي قد ميل أي رهدين يانا لقرسانين أو طلبة علمي يقولت اي كلتا ليان لما هاي ويان مرك أيها أمد النفع أيها يان يعني إيه خيرك أيها يان وحيسي رهدين وحديعك كرتين مشغول أي إذن قليسو أما بقى أي بأذي بهلين زي مخشري يا كميدها الرقع إيه أنا قرساني بشر حافي يا كميدها أبو جعفر الطبري إيه يا كميدها صاحب التفسير oo taqaanaan oo ummadda raggaasoo dhan cuzaa bay ahayn rag badan oo ayaga la mid ah oo cilmiga iyo khayrka ummadda ay muxua u gudbiyeen ayagana u gudbi oo ayagana xaasil ahaa jiray oo tiro badnaa oo ay alaa'ima alarbacay ka mid ahaayeen calayhim raxmatullahi jamiican marka wuxuu leeyahay walaa alhaaka kaama mashquuliyan canhu cilmiga xaggiisa ani qorowdin beer quruxdeed walaa khidrun ani qurawdin walaa khidrun dandood ama qolqol oo biziinatihaa gabadha ku jirta quruxdeeda kalifta aad ka daba dhacday weeyaan faquutu ruuxi ruuxda quudeeda quudka ruuxda iyo raashinka ruuxda la siiyo arwaaxu lmacaani maaanida macaanida ruuxdeeda weeyaan cilmiga ma macaani ayuu xambaarsan yahay macaanidaas barashadeeda ood barato ood xifdiso ood muxuu fahamto ood ku dhaqanta ayaan ruuxdaada u ah quud iyo raashiinu ah weeyaan walaysa quudka ma ahaanin bian acimta inaad raashiin cunta walaa sharibta inaad mxuu ahay biyac iyo wax macaan cabto ma ahaanin weeyaan saas ayuu leh aleh raxmat ullah fawaadibhu cilmiga ku dadaal oo daa'im cilmigii daa'im wakhud qaado biljiddi dadaal fiihi cilmigaas gudihiisa aad ku dadaasho qaado weeyaan fain acطaakahu اllahu allah cilmigaas hadduu ku siiyey marka intafacta waad ku intifaacdaa weeyaan marka meeshaana wuxuu kugu boorinayaa oo aalibulcilmiga qof uu ku boorinaya muxuuaha imaamka caleyh raxmat ullah cilmiga inaad daa'imto lidalika alimaam axmed bin xambal caleyh raxmat ullah ayaa wiilkiisii wiilkiisii isagoo siddeetan ku dhow ayuu arkay wiilkiisii markaas wuxuu yidhi gabadhiisii cafwan markaasaa weydiisay ilaa mata ya abi tatlubu alcilm cilmiga ilaa goormaa dalbaysa adoo yar adoo weyn wahaakada cilmi in baad wadaa weligaa tawaad iyo qalin iyo buug in baad saa ula ordaysaa ee xag goormaad cilmigaad muxuu dhamaynaysaan markaasaa wuxuu leeyahy min almixbara ila almaqbara anoo mxuua tawaadaas iyo qalinkaas mxuu aha saa u wato inaan qabriga la gala weeyaan qofka cilmiga muxuu ahaa adoo saas u wada unbaad ku dhimanaysaa soo maad aragtaan dad weyn o odayaal aho culamaa weliba ah, oo weligood aan buug kitaabka saa udhigayno saa u wada soo markaysaan ficlan saasay ahaan jireen cilmigan waa noocaas cilmiga waxaa lagu tilmaamaa kadibna aad cilmiga isaga ha ka go'a oo iska danayso caamanimo weliba caaminintana wuxuunu noqonaya aswa caamiyin buu noqonaya wuu angegayaa inuu qoyana waa adkaanaysaa adkaanaysaan culimmadu waxay ku tilmaamaan ay ku maalaan haddii aad saxan biyo la dhigto ood saxankaa meel dhigto kadibna aad qol ku xirta qorax iyo dabayl iyo waxba ay taabanaynin aad faraha kala baxda lix bilood aad ka maqnaato maxaad u imaanaysaa ma saxanka biyo ku jiraan u imaanaysaa abadan saxankii waxaad u tegaysaa oo qalalay marka meel walba muxuu ahaa saas layman saa u wareegsanoo jeerar ah aad saa u wareegsan yahay sababta maxay tahay waxaa weeyaan meesha biyaha ay sii joogeen buu kuy ay ku yara wuu ka sii degaya qofka marka saasuu noqonaya saas ayuu noqonaya nin uu weli mar cilmi soo maray oo caamoobay weliba cilmin aan laga sugaynuu qofka noqonaya qofka laakiin haddii markaa saxanka meesha aad dhigto aad tuba yar kor surto tubadaa markaa kor surta kadibna dhibac hal dhibac markiiba mxua markii la joogo saacadba hal dhibac baa ku dhibqaysa biyihii meeshay ku jiraan sanad haddii aad ka maqnaato biyihii waxaad u imaanaysaa waalkii ama buuxa oo buuxsamay oo biyihii sida ku jiraan amaba intii ay ahayd ay mxuu ay u ilaashan yihiin aad u imaanaysaan cilmiga marka haddii isdiyaad aadan ku jirin ood maalin kasta wax biirsanin dibaad u noqonaysaa waadna qalalaysaa lidalika waxaa weeyaan min almixbara ila almaqbara min allaxdi ila alluxd min almahdi ila allaxd qofka inuu muxuu ahaa markuu dhasho oo dhabta ilaa muxuu qabrigu galana ayadna waa la dhahaa weeyaan marka cilmiga saas in looga dadaalo ayuu marka ku boorinayaa imaamka calayhi raxmatullah cilmiga marka alimaam shaafici wuxuu leeyahay akhi lan tanaala alcilma ila bisittatin saunbiika can tafsiiliha bibayaanin ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان لحداث أي علمك إن لغوه لا أي مركز شيئا وحلب وحاكمد مركا لو شيء أركانه لقى تجي كريم ركن الكوبات الجد والنشاط قفك إنه الدلال إن نشاطك بحي علمك تنلبان الاستعانة بالله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله ما ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنا أسوى عبره وحليه حديث صحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله ويحك أنفعك كد oo juhdigii iyo nashaadka la imow ilaahayna kaalmaysay subxaanahu wa tacaala marka imaamka wuxuu soo arooriyey macnaha isaga markuu aroorina wuxuu tilmaamayaa ood ka shidaal qaadanaya siday ahaan jireen salafkeenni calayhim raxmat ullahi jamiican ay ugu horreeyeen raggii saxaabadaha alimaam xabru lumma waturjumaan alqur'aan ibnu cabaas radia allahu tacala canhu wuxuu samayn jiray saxaabada nabigana sal allahu alay ali waslm intuu aado guriyo guryahooda madiino aad u kulul kale la cabri karin ayaa tagi jiray markaas oo albaabka intuu tago saaxan jiray albaabka halkaas ku qaylusan jiray qorraxdaas kuleelkaas dabeeshaas boorkaas rafaadkaas dhulkaas carradaas wuxuu sugayaa ubay ibnu kacab iyo rag saxaabadii ka mid culimmadoodii inay soo baxaanoo masale uu weydiiyo cilmi uu ka qaato sugaya ama qur-aan ha noqoto ama masale kale ha noqoto ayuu sugayaa weliba isaga cabiraha wuxuu leeyahay waxaan ogsoonahu yidhi haddii aan dareensiiyey inaan meesha jooga inaan nin walboo saxaabada ka mid iisoo boodi lahaa لكن وحن ليا تعظيما للعلم هي نفتي تكون تربيه حد قرني سالم امام الشافعي عليه رحمه الله القران في عندي اسوغ طلب جره مو طيب المالك في عندي اسوغ طلب جره الامام البخاري الامام عبد الله بن محمد فقيه العراق مغنيه وشاني تبن مجلده لباتن سدح جر اي اخري سدح اي لباتن جر كذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله هل مليون ألف ألف حديث هل مليون حديث وحفظي الإمام البخاري وكقاتي بخاري جيسة وكسك لسوا الأحبة يكون شيخ جهدك قاسنا عصا مركب لو بهن علمي قلقو قاري كلا قفك مركا دور رب إنه ميل قاره وإنه سأهر كذلك مجلس مجالستي محمد بن سلام أو كمدها أئمدي يشيوخ دي الإمام البخاري عليه رحمة الله أيا وحوها majlisaan oo kale ayaa la fadhiyey cilmi ayaa la meerinaaye yeerinaaye cilmiguna waa la qori jiray sahalkan iyo mataabicdan iyo howlahan ilahay u yasiray ma ooli jirin marka cilmigaas sheekha afiis ka soo baxa nin walbuu boobsiinayaa maxamed bin salaam marka isagoo marka muxuu ahaa qoraalkii wada ayaa qalinkia ka jabay markuu qalin ka jabay qalinkan wuxuu joogaa fils wax aad u yaroo kooban uu joogaa cilmigaas muhimadda uu leeyahay hal mar u dhawaaqi wuxuu yidhi man yashtarii qalaman bidiinaar diinaar waxaa weeyaan waa hal shilin oo dahaba oo wax aad u badan waa maanta toban kun oo shilin oo kale waa taqriiban war qalin yaa toban kun oo shilin iga iibsana hal mar baa qalimaantii ay marka ay ku soo wada ragga isku mid ma marka meel la fadhiya rag baa waxaa weeyaan aad hamiga u haya qaarna waxaa weeyaan kunkaas shilin ama boqolka muxuu tobankaas kun oo shilin ayaa u qiimo badan sooma وعليه مركا رجي ماشي ركب لمدها لسه بودين قال مساله ما يدافع مركا ارنت واحد كرنيسان علمك جهدك لو بخيه إي معنى أوليه هي سدو كأها عند سلفنا صالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وحوليه مركة فواظبه علمك مركة محوها دائم أو خذ قاد بالجد دلال فيه أتكد داش علمك فإن اعطاك الله الله دوك سيئة انتفع انتفعت واتكو انتفاعي يساويا وحكى لك قادن أعطاكه الله علمك إنه يهي بحين الله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم wain acطiyta haddii lagu siiyo marka halkan waxaan ka bilaabaynaa qayb kale oo cusub ayaan bilaabaynaa qaybihii horan soo dhaafnay waxay ku ekaayeen waxaa u dembeeyey bayaan manzilat اlcilmi cilmiga mansilada uu leeyahy o la caddeeya qaybtanna beydkan sagaal iyo tobanaad ilaa beydka soddon iyo koobaad laga gaaro sheekha wuxuu ka sheekaynaya caleyh raxmat ullah insaanka mas-uuliyadda ka saaran cilmigiisa iyo ku camalfalka cilmigaas iyo haduu jahil noqdo oo cilmigiisa uu yar yahayna jahliga siduu ugu bixi laha ka saaran ayu tilmaamaya alayhi rahmatullah wuxuu leeyahay imaamka wa in fihi tawila ba'in wa qala an الnaasu innaka qad alimta fala ta'man su'al su'aal اllahi canhu bitawbiikin calimta fahal camilta wain ucطiita haddii lagu siiyo fiihi cilmiga dhexdiisa طawiila tawila ba'in ba'ad u dheer hadii laga siiyo qayb badan laga siiyo ilmiga oo waqaala annaasu dadka ay yidhaahdaan innaka adiga nin yahow qad calimta cilmi ayaad yeelatay aqoon baad yeelatay sheekh baad noqotay mufti ayaad noqotay haddii lagu yidhaahdo falaa ta'man war ha ka aamin noqonin su'aal allaahi alla su'aashiisa canhu cilmiga uu kaa weydiiyey ha ka aamin noqonin bitawbiikhin weliba ceebayn iyo fadaaxayn iyo eedayn ay la jirto e calimta cilmi ayaad yeelatee fahal camilta cilmiga maku camal fashay su-aashaas noocaasa ka aamin noqonin weyaan ilaahay subxaana wa tacala hadduu kuu furo cilmigii ood ilaahay subxaana wa tacaala funuuntii kuu furo xikmaddii kuu furo subxaana wa tacaala kadibna dadka ay yidhaahdaan kama aamusaan afka dadkii caalim sheekh mufti aalibcilmi fiican min shayin wanaagsan wahaakada lagu hormariyo oo masaladii ka jawaab lagu yidhahdo ummaddii ay ku sheegsheegaan ila ummaddii carabkoodii waa la saarany kama ma aamusayaan qofku wuxuu way ku sheegayaan ha ku kadsoomin arrinta yada kadayay ku gelin masalad baratay kitaabku aad baratay cilmiga aad baratay iyo cilmiga kaa maqan aad bay u kala duwan yihiin nabi muuse alai slam waad garanaysaan markuu yidhi muxuuaha la weydiiyey oo la yidhi dadka ugu cilmi badan markiiba wuxuu yidhi anaa cilmi badan waa la imtixaamay waa la jarribay nin la yidhaha khadir oo wereeriyey ayaa loo diray ilaa marka dambe muxuu ahaa uu hoos fadhiisto u yidhaha muxuu aha callimnii waxbar kadibna weliba indhaha faraha laga geliyo la yidhi muxuu ahaa waxma baran kartid ioma sabri kartid cilmigayga ma qaadan karta sabar la'aan baa ku dilaysa suuragalku ma ahan saasaa lagu yidhi satajidunii in sha allahu saabiran walaa axsi laka amran halkaasuu ka dhacay alkhadir inima muuswixid axmer waad garanaysaan marka waxaa weeyaan dadka ma aamusayaan cilmigaas marka kaa maqan iyo kanaad haysato marka laisu barbar dhiga wax qiimala ma waxaad haysato marka dadka warkooda ha ku kadsoomin hana ka aamin noqonin alla subxaana wa tacaala inuu ku weydiiyo maalinta qiyaamo weliba weydiin caabayn iyo fadaxa ay la jirto lagu yidhaahda cilmi waad barat waa runta لكن ما عاد عمل فش كدني لو عقوبة قبضيه اول من تسعر فيه من النار عالم قاري رجعت كم نقطه هكا من نقري ويان ساس اي الشيخ علي رحمه الله نعم محيي لو درني سنه بيجن صلى الله عليه واله وسلم مركو كو رماي انه يري حديث صحيح الترمذي غيرك اي وريان لا تزول قد عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره وحودا بي عن علمه ماذا عمل فيه cilmigiisa wuxuu ku camal falay marka cilmigaa la xambaara oo tirada badan oo hadda ilahay u taysiiriyey su-aal badan baa ka dambaysa weyaan ibraahim ibnu adham ninkaas zaahidka ayaa wuxuu leeyahay maa sadaqa allaha cabdun axaba shuhra qofka shuhrada iyo in la sheeg oo hebel hebel la yidhaahdo qof ma jeclaado qof ilaahay run sheegay shuhrada ma jeclaado ayuu leeyahay shuhradaas ay timaado oo dadka ay ku bartaan qalbigaadana rabbi ogsoyn subxaana wa tacaala ishkaal ma laha weliba waa sabab كان إن علمي قال لها حمبارة أو ضدك أي كفا إذا إيسان لبما لها لكن شهورتها دي أتقلبي كجعلاتهم أتر هذا محوها كاميرانها اللي قبته أو محوها اللي شيك شيكو أو حوايان أنيقا محوها ون هل تسوى مشكلة تسوية قفك أسقى ليس صادقا مع ربه تبارك وتعالى نعم وإن أعطيتها دي الغسية فيه علمك ده حديثة طويلة باع باع غير باع في عربي في صومالي بواسكمت سفرت وكلا baac dheer ayaa la safray baac ayaan soconnay marka baaca waxaa weya waa masaafo dheer waa qayb badan weeyaan wain ucdita haddii lagu siiyo fiihi cilmiga dhexdiisa awiila baalin baacin baac dheer haddii lagaa siiyo oo wa qaala annaasu dadka ay yidhaahdaan sida caadadooda ah weeyaane inaka adiga qad calimta cilmi ayaad yeelatay falaa ta'man ha ka aamin noqonin su'aal allaahi ilaahay su'aashiisa canhu cilmiga xaggiisa lagaa weydiiya bitawbiikhin ceebayn iyo eedayn iyo fadaaxayn ay la jirto calimta warniyahu cilmi waad barataye fahal camilta ma ku camal fashay weeyaan farasu lcilmi cilmiga madaxiisa taqwa allaahi taqwada alla weeyaan xaqan dhab looga baqa rabbi walaysa ma ahaanin bian yuqaala in la yidhaahdo laqad ra'astaa madax ayaad noqotay ma ahan weeyaan cilmiga madax waxaa u ah taqwada alle ra'su lcilmi taqwa allahi caza wajal sida dhabtaana waa noocaa laakiin in lagu yidhahdo madax ayaad noqotay oo sheekh ayaad noqotay oo caalim aad noqotay ta ayadaa waxaa weye cilmi ma weyaan alcilmu maa cumila bihi cilmiga wixii lagu camal fala ayaa la yidhahdaa weyaan cilmiga qofka caalimka ah waxaa la yidhahdaa man kaana billaahi acraf kaana minhu aqwaf walicibaadatihi aطlab wa can macsiyatihi abcad qofka alla subxaanahu wa tacaala u garasho badan oo garashadiisa alla ay weyn tahay alla xaggiis baqitaankiisa bato isaga ayaa dadka ugu baqitaan badan inama yakhsha allah min cibaadihi alculamaa cibaadadiisana isaga ugu raadin badan lidaalika culimada rabbaaniyiinta waad arkaysaan sida dhabta ah iyagaa ugu cibaado badan kadaalika macsiyada allana isaga ugu fogaasho badan laakiin qofka haddii intaba aad cagsi noqda cilmigiisa macna kuma dhisno cilmigiisa macna kuma dhisno weeyaan fara'su lcilmi cilmiga madaxiisa taqwa allaahi alla baqitaankiisa oo laga baqa weeyaan walaysa ma ahaanin bian yuqaala in la yidhaahdo laqad ra'astaa warniyahu madax ayaad noqotay in lagu yidhaahdo cilmi ma ahaanin weyaan wa afdalu hawbika maradaada waxaa ugu fadli badan alixsaanu ixsaan iyo wanaagfal ayaa ugu fadli badan weeyaan laakiin warka lagu laabaye naraa waxaan aragnaa ama aan arkaa hawba alisaa'ati xumaanta maradeeda qad labista inaad xiratay ayaan arkaa weeyaan qofka wax aad sameeyo waxa ugu fadli badan iyo dhar aad xirto waxa ugu fadli badan waxa weeyaan ixsaanka iyo taqwada alle walibaasu taqwa dalika khayr saasuu rabbigeen le subxaana wa tacala nabigeena xadiidkii saxiixi ahaa uu wariyey nasaa'i khayrkii wuxuu leeyahay allaahuma zayinna biziinati aliimaan wajcalnaa hudaatan muhtadiin rabbiyo nagu qurxi iimaanka quruxdiisa nagu qurxi ayuu leeyahay nabigeena sala allahu aleyh waalihi wasalam marka sheekha wuxuu leeyahay dhar aad xirato waxa ugu qiimo badan oo ugu wanaag badan taqwada alla subxaanahu wa tacaala iyo ixsaanka laakiin adiga taasaa lagaa rabay cagsiga ayaad samaynaysaa oo waxaan arkaa uu leeyahay inaad dhar xumaan xiratay oo macaasi iyo dembi iyo muxuua ah xan iyo waxaan loo joogin aad faraha la gasho weeyaan wa afdalu hawbika maradaa waxaa ugu wanaag badan alixsaanu ixsaan laakiin warka lagu laabaya naraa waxaan aragnaa hawba alishaaati xumaanta maradeeda qad labista inaad xiratay إذا ما لم يفتك علم إذا ما لم يفتك العلم خيرا فخيرا منه أن لو قد جهلت إذا لم يفتك دوس كوفا إذين العلم علمك خيرا عبادة إي طاعة إي الله كبغتان هدوس كوبيرين إي خيرا فخير وحكوناك بدا منه علمك أسقع أن لو قد جهلت إن جاهل أهاته أيا كوناك بدا ويان اللهم إني أسألك علما نافعا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم kadalika waxyaabuhu nabigeen ilahay ka magangeli jir waxaa ka mid ah allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac cinda muslim wahayrihi marka haddii aad cilmi uusan kuu biirinin aqoonta iyo cilmiga uusan kuu biirinin khayr iyo wanaag iyo aaca waxaa kuu khayr badoo jaahil maxaa yeele su-aashaa kugu sii badanaysa macnaha sheekha maahan jaahil ahaw macnaheeda ma ahan laakiin waxaa weeyaan cuquubada ku haleeli doonta cuquubo aan juhaash haleelayna ku haleeli doonta waad garanaysaan ninkii alladii يدور عليه أهل النار قد أهل النار إنك أكل من دوران وإيمان دوران وحاويان أو كو وريق دوران محوها من دعوكيسي وكجرتيسي كو وريق دوران عقوبة أيضا ضدك الله يابا وأهل النار كحكمت جهاشيا كمدة أو الله يابي دوران أو محوها وقريب سن دوران مركا عقوبة ديس أيا كوين قفك جاهل كأمحوها عقوبة ديس ساس إذا ما لم يفتك دوسن كوبيرين العلم علمك خيرا خير دوسن كوبيرين أو تكوكرين ood ku kordhinin فخير وحا خير بدل منه علمك أسقى أن لو قد جهلت إن جاهل أهات ويان وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت وإن ألقاك هدوك غطرة فهمك فهم كذا في مهاو قلقل إجر هدوك هاتورة أتك غطرة فليتك شليتذا ثم ليتك شليتذا ما فهمت إن أذن وحفهم إن أذن وحفهم ayaa muxuu ahay kuu roonaan lahayd weeyaan fahamka hadduu kula qalloocdo ood waxaa weeyaan meel aanan saxahayn uu kula aado ood cilmiga aad baratay fahmo qallooca kugu darsamo ood cilmigaada cilmi qallooca noqda waxaa kuu roonaan lahayd inaad waxba fahminba culammada waa shayga ay yidhaahdaan aljahlu nawcaan jahliga waa laba qaybood jahlun basiid wa jahlun murakkab jahli iska fudud oon dhib lahayn oo qari weyn aan lahayn waa hal waraq waa jahli hal waraaqa wax weyn ma ahan jahligaas waxaa layihaha basiid waxaa weeyaan warniyow kitaabkan muxuu yihi maba aqaanaba intayn joognaa ma ogsooni ninkaan ma taqaana ma aqaana maya waa wax iska fudud waa jahl basiita qofka waxaa ku filan la yidhaahdo waxaan waa sidaas ninkan hebel ayaa la yidhahdaa nairobi ayaan joognaa kitaabkan waxaa la yidhahda muxuu ahaa manduumat alalbiiri intaasaa ku filan dhib weyn maahay qofka asaga laakiin aljahl murakab qaridiisa aad weyn qaridiisa ayaa aad u weyn haddii la yidhahda inteen joognaa mambaasaan joognaa u kitaabkan muxuu yahay safiinat najaa weyaan waa mushkilad mogta haddii aad cirka cirka aad tagto oo wax kasta aad samaysana laga yaaba in laga dhaadhiciyo qofkaas marka waxa uu hormaray cilmi qalloocan baa uu hormaray in laga bixiyo laga daadiyo marka waa adkaanaysaa aad bay u adkaanaysaa lidalika dadka hadda qur-aanka la baro oo ilmaha markii aad dugsi soo maro macalin wareersan oo qur-aanka u saxnayn uu wax soo bara oo carabkiisa qalloocda in wax la baro waxaa ka fudud oo ka dhib yar in qof waa anug hadda freesho weligiis waxba aan loo dhigin in la baro macalimiintan aad ba u yaqaanaan arrinta yada ah. sidaas weyaan marka jahliga waa noocaas inta aad wax qalloocan baran lahayd ood waxaada cilmigaada qallooca aan adoo iska jaahil ahaado oo kadibna maalinta ilahay uu ku yasro cilmi aad yarato wax toosan barto ayaa ku ron ayuu lehay sheekh caleyh raxmat ullah wain alqaaka hadduu kugu tura fahmuka fahamkaada fii mahaawin jar mahaawida waxaa la yidhahdaa buur dheer iyo buur dheer meesha udhexaysa ayaa la yidhahdaa laba dabaqoo dhisan inta udhexaysa oo kale halkaas hadduu fahamkaada kaa tuura wain alqaaka hadduu kaa tuura fahmuka fahamkaada fii mahaawin jar ama qalqal hadduu kaa tuura falaytaka shallaytadaa uma laytaka shallaytadaade maa fahimta inaadan fahmin aa kuu roonayd weeyaan satajnii min imaari اlcajzi jahlan watasquru fi lcuyuuni idaa kaburta idaa kabirta tatajnii waxaad ka guranaysaa min imaari alcajzi wahsiga iyo waxaa weeyaan dansila'aanta midhaheeda waxaad ka guranaysaa jahlan jaahilnimo watasquru waad yaranaysaa fi lcuyuuni indhaha dadkana waad ku yaraanaysaa idaa kabirta markaad weynaato weyaan markaad weynaatana waad liidanaanaysaa adduunkan haddii aad daalib cilmi tahay ood wahsi iyo hurda iyo maalayacni iyo cantarbaqash aad waqtigaada ku lumisa waxaa weeyaan waxaad ka guranaysaa jaahilnimo waxa kuu biira oo kuu aruura waxay noqonaysa jaahilnimo markii aad weynaato oo lagaa rabo inaad ummaddii hogaamisana ood ummaddii hor waxaad ka waxaa weeyaan dadkii waa lagu liidayaa qiimo ma yeelinaysid wiil yar ayaa laga hormarini saas ayuu leeyahay satajni waxaad ka guranaysaa min imaari alcajzi cajiska cajiska iyo mxu wahsiga miraheeda waxaad ka guranaysaa jahlan jaahilnimo وتصغر وادرانة في العيون إذا كبرت مركض وينات ويان وتفقد ألوين يا إن جهلت هدي الجاهل نغطة وأنت أذيقنا باق أضو باقي أثمحوها أي ألوين يا وتوجد ألوهلي إن علمت هدي أقوني لتا وقد فقدت أذو ألوين ويان تانا شيء معروف أي مذي أن صوت أفني أي مذي أن عليهم رحمة الله جميعا قال الإمام الشافعي قال الإمام مالك قال الإمام أحمد قال الشيخ فلان قال وهكذا ساس ويان أي قول أو تقي ayay joogaan nala joogaan oo masaaishii ayaga ay fatwooden aan laga dabategi karin haddii aad jaahil tahayna adoo nool ayaan cid dhag jalab kuu siin jirin muxuu sheegaya lagu leeyahy halkaasaa maxaa lagaaga tegi fursad baa marka taagan maanta inaad marka adoo nool lagaa tago oo adoo muxuu ahay nafta ay kugu jirta mayd noqoto ka dooro marka adoo muxuu ahay dhintay inaad qiimo yeelato taana waxaa lagu gaari karaa cilmiga barashadiisu leh caleyh raxmat satajnii waxaad ka guranaysaa min timar alcajzi وهسق مره هذا وحد كغرنيسا مريحس وحد كغرنيسا جهلا جاهلا وتصغر وديرانيسا في العيون انها اذا كبرت كبرت هذه ادوينات وتفقد الوين ان جهلت هذه الجاهل نقطة وانت باق اظم حوا باقيه وتوجد توجد والوهل والوهلي ان علمت هذه النوراته ان هذه علم برته عفوا ولو فقدت هل هو ويان نعم امام الشافعي إيه وحا لغا وريا انه يري ديوان كيسه قد مات قوم وما ماتت مكارمهم wcaasha qowm wahum fi nnaasi amwaatu wuxuu leeyahay dad baa geeriyooday dadka ayaga geerida ay geeriyoodeenna makaarimtoodii iyo qiimahoodii iyo aqoontoodii lama geeriyoonin iyo wanaaggoodii dadna way nool yihiin nafaa ku jirta dadka dhexdoodana waxay ka yihin dad dhintay hebel maxaa loogu yeeray hebel muxuu sheegi haddii marba muxuu وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وإن أهملتها ونبذت نسحا وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إن ندمت ندمت وتذكر وحرصان دونتا قولتي هذا الكيك إرهديد لك أذيك بعد حين مدة كذب أذا حسوسان إذا حقا سيد أبن ماء هديئة بها إذا يوما ما عملت وعمل فشويا wain ahmaltaha haddii aad dayacdo haddii aad gacan bidxayso oo wanabadta aad tuurta nusxa naseexa oo wamilta aad u leexato ilaa xutaamin burbur iyo jaabo adduun haddii aad u leexato qad jamacta aad aruurisay fa dib dambe ayaad tacadu qanintaa ay isbacaka wayaane min nadamin shallayta awgeed calayha iyada aad ka shallayso wamaa tugnii ma tari doonta annadaamatu shallaytadana in nadimd haddii aad shallayso wuxuu leeyahay sheekh cali raxmat ullah hadalkan iyo wanaaggan iyo waxaanan kuu sheegaa iwaanadan waad xusuusan doontaa marka muddo kadib ilmaha yaryar hadda marka la yidhahdo warsaa yeel dadaal waxbaro markaad weynaataad macno yeelan doontaa aad uma dareemayo laakiin qofku markuu gaaro afartan markuu konton gaaro markuu soddon iyo shan gaaro markuu labaatan iyo shan gaaro raggii la midka ahaa ay madax noqdaan oy howl qabsadaan markaasuu farta qaniinayaa marka idi maxay taraysaa farqaniin farqaniin maxay tari laakiin waxaa beerqabowsi ah cilmiga rag badan oo a'immada ka mid ah iyagoo afartan sano gaar ay ku bilaabeen saxaabada nabigana sala allahu calayh waalihi wasalam raggooda la yaqaano culimada rag badan oo ka mid ah iyagoo konton sano jiro ay islaamnimada soo galeen qaarkood maca daalika raggaas ay noqdeen marka qofka mar kastaba cilmigu la siman yahay wuuna gaari karaa weyaan weliba waqtiyadan hadda aan joogna oo ilaahi subxana wa tacala wasaa'ishii bannaanka dhigay qofku inuu quusta ma ahan maanta adoo muxuu jaahil ah afartan jir ama konton jir ama lixdan jir ah ayaad gaari kartaa muddo gudaheed inaad nin caalimi noqoto waxaan garanayaa siddeetan iyo lixdii iyo toddobadii labada ka mid ah ayaan filayaa nin oday ah ayaa meel kutubaan ku akhrisan jirnay yar yar ayuu noo imaan jiray marka iyada toddobaatan jir meelaas uu ahaa nin oday ah ayuu ahaa alifka si loo qoro ma yaqaan laa yacrif arrintaa ma dheer ayahayd ma yaqaano sida alifka loo qoro wuu imaadaa looxuu wataa markaasaa markii kitaabka aan dhamay inuu yidhahdaa lee dhigo alifka alifka ragga u dhigi jiray ninka alifku fartuu bartay kadibna qur-aanka uu bilaabay alxamdu lilah suurat nnaas wama ilaa qur-aanka uu ka khatimay dhowr sano ay ku qaadatay laakiin waa nin dee soo jeeda oo muxuu ahaa malakumuudka inuu soo hayan arko wakhtiga inuu dhaafay arko himadiisii ayaad u sarrayso marka habeen imaan uu isku bixiyey ninka asagaha qur-aankii uu dhameeyey كدبنا تفسير وآخرين جري علماء مفسرين تنين كما دوري الشيخ محمود مع العبد الكريم حفظه الله أي أيوه أسو فريستي تفسير كاف أي أيوه ما يستي مر مر لبات مر سدحات إلى ومحوها تفسير كان كبرته كتب يرين وبرت أو بدنا لكن تفسير كان وحوق بدنا أي قرآن هل كاس وحوق ساري أنت بدل هو إن بالمك نينكي وحان أركي شيخي عليه رحمة الله وقريودي نينكي أيوه وحان أركي حافديسي أساق محوء أبوك إلمه أها إلمه محوء أها جيرانكي دمركي تفسيرك أمري بعد العصر لو سوف فريسته أكر كتاب بقى هذا كر وكاخنا يا تفسيرك تفسيرك بالله ودمايا وبالله ودمايا سوى تقريبا سديتا سنة إيهون وحب جره أيو قرية عليه رحمة الله مرك علمك إلا برطوة ما لقى قاره حتى ما هو خيالي أما ما الأول ما هو مشاهدة ومعروفة oo la garan karo qofka haddii waqti aad ku bixiyo aad ku meel ka meel gaari kara afartan jir aad tahay soddon shan jir aad tahay soddon jir aad tahay labaatan shan jir aad tahay inaad tirahdo marka waqti waa dhaafay oo muxuu abadan ma aha saas baan qofki inuu marka dhexda xirto ayaa shay runtii loo baahan ah weeyaan wuxuu leeyahay وتذكروا أبحثون قولتي أريجيجا إيه محوها هذا الكيجا laka adiga aan ku idhi bacda xiinin muddo kadib idaa xaqan idaa goor xaqan dhabnimo biha iyada yowman maalin camilta aad ku camal fasha weeyaan wain ahmalta haddii aad gacan bidxayso oo wanabadta aad tuurta nusxa nasiixad aad tuurta oo wamilta aad u leexata ilaa xutaamin burbur iyo jajab adduun iyo ijaabo adduun oo qad jamacta aad kulmisay aad u iilato fasawfa dib dambe ayaa tacadu qaniin doontaa min nadamin min ajli nadamin shallayto awgeed usbuuca ka wayaanin calayha علمقاس يضيعف إيه يهوش إيه أيدي إيه وانضع أيضاً أياد حوياً أتكشى الله إن دونت أطفرت وقنين دونت عليه هذا ونصحي قوية وما تغني ما تري دونت أن دامت إن ندمت هدي أتسالي سويان إذا وقتي أياد شلايت شلاين دونت أضرمت أيضاً أطفرت قنين دونت أبصرت أضرأت صاحبك أصحابت هذا إرقب كل فلكها في سماء أركع يقوم مري أو أدو سر oo kor noqda weeyaan qad irtafacuu kaa dulmareen calayka adiga oo kaa sara mareen waqad safulta adigana aad hoos martay weeyaan faraajichaa naftaada dib ugu noqo oo wadac ka tag canka adiga alhuwayna qunyar socodnimada iyo tartiib socodnimada naftaada waxaa weeyaan ka tag oo ka fiiji weeyaan famaa bilbuti si kadsoodi ah iyo aayar socod qunyar socodnimo tudriku mid ku gaara ma ahaanin maa alabta wixii aad alabtay weeyaan sheekha wuxuu leeyahay shallaytaada waxay sii biiri doontaa markaad aragta raggii kula filka ahaa oo cirka gaaray oo meelo sare gaaray oo aqoon badan yeeshay oo culimo noqday oo laga dambeeyey markaad aragto ayaad muxuu ahaa weliba aada u sii murgoon doontaa iyagoo kaa sare maray adna aad meeshaadi booskaada aad taagan tahay naftaada marka dib ugu laaba qunyar socodnimada iyo tartiibtan aad luuditaanka aad luud huwaynada waa luuditaanka qofka u luud tartiib qofka boka iyo qofka waayeelka iyo qofka waxaa weeyaan wahsiga badan iyo socodkoodao kale markaad cilmi doonaysa haddii aad saa u socoto markaas ta iyada iskaga tagu leeyahy baabka isagaa iska xir hawaynadaa iska ilaali cilmi haddii aad doonaysa cilmiga si degdeg ah si nashaad ah si dadnimo ah ku raadi ayuu leeyahy ee muxuu ahay tartiib socodka iyo qunyar socodnimada iska ilaali maxaa yeelay cilmi haddii aad doonaysa aayar socodka iyo muxuu ahay qunyar socodnimada meel laguma laguma daba taga saas ayuu leeyahy sheekha caleyh raxmat إذا أبصرت هدي أدرت سحبك رقي أصحابت هذا أها في سماء أيقو عرجرة قد ارتفعوا كادو المرين عليك أدي دوش هذا كادو المرين وكاسر مرين وقد سفلت أنا أد حوص مرت ويان فراجعها نفتاد هذا دب الله ودع كتك عنك أدي الهوين لودتانك نفتاد كتك كتك ويان كتك سي نفتاد هذا فما بالبطء قن يرسع نما أما لودتان تدرك متك قارمته ما طلبت وحا ضربتي ويان شيخ دردارن كاس أيو مركا كسو ختمي قيبتي أهيد قفك إنو نفتيسة جهلي نقطة أي علمي نقطة أي عمل فقال نقطة إنو محوها بنك أساك كمير سار ميشو محوها شيخ كبل لابي ومحوها سقال التبرات إلى صدني كوكال كاسكولة ماضي انتظيان كسو بين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله مصطفى